nood xusaw sheeyeen baabey wakasri lamali baabu kasri lamali yadadil gaabiyaw sheeyeen baabey baabu dikri lmawti mood xasuusadaw sheeyeen baabey wakasri lamali baabu kasri lamali yadadiilki gaabiyawkiis baabkiisa ada maxaluhu wamabxasu qaala allahu tacaala ilahay may ka golay kulu nafsin naf kasta daa'igat lmawti mawti dhadhamiyaasu wainama inkalmaane tuwafawna walsing oofiye ujurakum ajaryaalkin alising oofiye yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaamati qiyaama maalinteedi ajaryaalkin lising oofiye faman kofal gofki zuxzixa huwa manka lafogaayo ani naari naar heshe lakufogaayo wa udkila huwa manka lageliyo aljanata jina lageliyo fakad xaqiigi dhab ahaanga faaza huwa mankaasoy liibani wama alxayaatu nolol mahaan xayaatadaasoo addunyaa dhow mahaana ilaa mataacu lguroori kedidii raaxadii maahin waqaala allahu tacaala ilahay may ka goolay yani waa kay wamaa tadri nafsun naf ma og maadaa walaagi tagsibu hiya naftiyeede kasbadaasa kadan fi kadin bara kasbadaasa ma og wamaa tadri nafsun naf ma og biayi arlin arlame tamuutu hiya naftiyeede ka geeriyoodaas ma og wa waqaala allahu tacaala ilahay may ka goolay faida jaa hadi koyo ajalhm naaska ajaliyo hadi koyto laa ma gadaal maraayan saacatan zamanan zamin gadaal maraayan walaa yastakdimuuna mana hor maraayan saacatan zamin nama hor maraayan wa waqaala allahu tacaala ilahay may ka goolay ya ayuha aladina aamanuu kuwi alin awar humaayano laa tulhi ay mashguulinay kum ising aysan mashguulinay amwaalukum maaliyaalking aysan mashguulinay yacni lahwo iyo kaflo oo ilaahay daacadii tilmaantan aysin karidnay maaliyaalki walaa awlaadakum awlaadin aysin mashguulinay can dikri illaahi ilaahay hosya heshe aysin kumashguulinay ilaahay hosya aysin kumashguulinay oo yani awlaadasiyo maalkasoy waman yafcal lanki falo dalika almadkuura madkuurkas kaase falo oo awlaadisi maalsha ilaahay dikrishay kumashguuliya oo awlaadii maalki lay doorado dikrigi ilaahay ku tabo faulaaika kuwaas hum kuwaas bes aye alkhasiruna hani khasaari eh an khasaaren hanasueri alla subxaana watacaala an oo mashguuliye awlaadiyo iyo maalsho mashguuliye faulaaika kuwaas hum kuwaas bes aye alkhasiruna hani khasaari eh waanfiguna fageeya mima razaqnaakum min bacdi ma razaqnaakum walinu siinku erzaagni bacdukum ide nafageeya min qabli an ya'tiya kooy horteed axadakum kookin almowtu geeron kooyt horteed oo fa yaqula huwa ahadki reetu gool rabbi ya rabbi rabeheyo lawlaa akharta akirtid ni an yaakirtid ilaa ajalin ajalin akirtid kagool reed ajalkaasoo oo gariibin dhow fa asadaga ana sadagay faday ana wa kun ana ana hada faday min asaalixiin ahaanso soobon iya kumid hada faday seerereed walan yuakir allahu ilaahay ma akiraaw nafsan naf man akhiraw idaa jaa hadi koyo ajaluha ajalu nafsi naftiyeede ajaliya imudadii hadi dhamaato ma akiraaw ilaahay wallahu ilahi khabirun alihi og bima tacmaluna walaysin camal falasan alihi og waay walkas walbi sin suubidan ilahay kuwargabe hadhowtiya sin jaaziyers waqaala allahu tacaala ilahay may goolay xata ida jaa hadin kooyo axadahum koosho almawtu geeron koyto qaala huwa axadki may kagolay rabbi ya rabbi rabiheyo irjicuu naga ni ani naga rabiheyow inag saere mana rabbi ya rabbi rabiheyow irjicuu naga ni ani naga ani nag ilaahu rabiyow inagsa ere lacaliya ana may mudnaliya acmalu ini ana suubiyo saalixan camalan so saalixan camal soobon ini ana suubiya mudnaaha fi ma taragtu fi muqaabalati ma dayactu wali ana halaayo muqaabaladiyo wali ana dunyi marki roogi ay bedelsho hata camal fayl lakooyay haqiiqa surumey ilaa ureedin nagsere waayo doonki xataa idaa jaa axadahum koosho almowtu geera din koyto qaala huwa axadki mayle may ka gooley marki sakraad nagdo oo us arag manzilshay markaasa leey xaqiigadii aragoo janadii i naarti meelusgala fadi arag yeeray rabbi yaa rabbi rabeyo irjicuu naga ni ani naga lacaliya ana may muduna acmalu ini an camal falo saalixan camalan saalixan camal soobon camal falya mudnaa fii maa taragtu walian kutabi bedelsho yani fi ma fii muqaabalati maa layactu fii maa taragtu fii muqaabalati maa layactu walian halaay muqaabaladiyo camal soobon hasalkooyey hal inagoy ilaahay ma in jawaabay kalaamaya nagow ma jar inaha ina alkalimata kalimadiyeede od hadi inakadlata kalimatun laywer ilahy huwa rajulka bagaailhaa kalimadiyeeda kagoola o afshiha kubahaasalew bes yani wa min waraaihim dadka gadaalsho may bahaaday barzakun xijaabi haadi ilaa yawmi maalan yubcatuna laabiya untilku deeraaw fa idaa nufika hadii la afuufo kalaa kaala rilahy maya nago majart addunya malagas lagawa inahaa ina alkalimata kalimad ad hadda ka hadlahayd oo lanka ley rabi irjicuni lacaliya acmalu saalixan jumladaas oo dhan iyo kalimadoo ka cabirahay waana jumliyaal fara badan wa kalaa kaal inahaa kalaa mayawa inahaa ina alkalimata kalimad kalimatun kalimo ay huwa saaxibka oo kalimadaas kahadlay bagaa'iluhaa kagoolaaw huwa rajulka bagaa'iluhaa baa'iluhaa kalimadiyada kagoolaaw afshayleh kubatay isku arilay waay wamin waraa'ihim waraa naas dadka gadaalshomay bahatay dadka geeriyoodeen gadaal dadka dhimadan gadaalshomay haateer ilaahay barzakun cijaabi ahaadi ilaa yawmi maalin inti likudeeraw yubcatuna iyo dhakubiyaw addunyadii iyo aakhiradi dhahdiyo bijaab ahaaday meelnagdaayang malewa fa idaa nufika hadi kolka inti meelilan deerna oo hadhowtina shilaaykaasan dhiine hata nagaday wal suubsadelan ernan hata hala xasuusado cibaada lakooy ay taasana fahamtiyahay xasuusi ilahay digrisha la xasuusada markaas daacadi labadiya mooda xasuusada faida nufika hadi la afuufo fi suuri bunki la afuufo falaa ansaaba nasab sheegdo baynahum bayn annaas dadka dhadiyo maan yawmaidin maalintaas walaa yatasa'aluuna maan isa su-aalayan ar ilahay faida nufika hadi la afuufo fi suuri bunki la afuufo oo yani yaamagi dhagaago bun la afuufo falaa ansaaba nasab sheegdo baynahum dhadiyo maan kan kana hibilka hibil hibil kan i kada nasabkaas ma jiro ar ilahay yawmaidin maalintaas maalinta yawma idin nufika nufika fi suuri wa maalinta bunta laafuf bunka laafuufaw nasab sheegdo mahana walaa yatasaaluna manita su-aalayaan hibil inta jari hibil inta jari kadaa iyo nogi ka inta jari zoojidi hibilo inta jarti malisaraarilahay manita su-aalayaan yani kiyaamaga may bu ahaa maraatib oo dhowr ayalaya mar oo hadhowti lis xasuusado niyena jarta laakin wakti oo linis xasuusadaan manta adi ilahay kusheekuyahay malis xasuusadaan ley marinki banaanka lasurm waaha lanaragoob inta adlay nafta kubadbaadasaliya faman sagulat lanki ulusaato xisaabtiya lagali kalku mawaasin mawaasin man manka miisanyaal shay wali oo la miisamaayo ulusaadaan xasanaad shay ulusaado kafki oo miisanka oo kheerka la saaray ulusaado umaatidii yaraato kheerki badado fa ulaaika kuwaas hum kuwaas bes aye almuflixuuna hani libanan er ilahay liiban lakasawanasa liibanan han miisan sha ulusaada addunya marki roogeen camal fayliyoonayo imaan iyo camal soobun suubsada jireen oo miisaan soo buusadeen faman gofal gofki sagula dulsaato mawaazinu mawaazinuma oo mawaazinu xasanaatihi waha man kusuge xasanaatiyay miisaan yaalshay ulsaada fa ulaaika kuwaas mawsuufintaasi hum kuwaas bes aye almuflixuuna hani liibanin eh waman gofal gofki hafat fododaato mawaazinu mawaazinuma manka miisaan yaal shay fududaadan xasanaadki miisaan shayba fududaadano umaatidis badatoona fa ulaaika kuwaas mankaas dulka duulkasaanasay aladina kuwiyu khasiruu khasaariyeen anfusahum naftooda khasaariyeen fii jahanama khaaliduna waarayan fi jahanama ku waarayan wa waman gofal gobki khafad mawaazinu mawaazinu man manka miisaan oo xasanaadki e fududaadaan faulaaika kuwaas oo mawsuufintaas manta kanagdaas manta macnaashay jamace manta macnaasha la fiiday faulaaika kuwaas aladina kuway waay khasiruu khasaariyen anfusahum naftooda khasaariyeen khasaare karideen khaaliduna aladina ku khaaliduna waarayan fi jahanama jahanama fisheeka waarayan waay talfaxu hiya jahanamadi gubaasa wujuhahum wujiyaalkood iyo gubaas annaaru naara gubaas waay talfaxu naaru faacilku aki talfaxu gubaasay wujuuha wujiyaalkooda iyo annaaru naar gubaas ay taxribuhaa wijiyaalkooda naara gubaas wa fal yoona kaalixuuna ilki jigaayan fiiha fi naari naar taski ilki jikaayaan kaali kaalixun manaha caabisuuna caabisuun waay manaha wiji abuusayan wiji jikaayan walaal yoona kaalixuuna wilki jikaayan fiiha fi jahanama jahanamada fiijaka ilki jikaayan ilki jikowka manaha may balirey culmadka tilmaamo jarani yani faruurtun oo kor jardiya kor lon la fiige yani wijiga la saare tan hoos jarson yan hoos gerka hoosisa la saare ilkooge jig binaanka surmaan red mana kolkan saasa lang agaabe wij abusni yani la jart red imagaarka teegimiy farti ilkoogi binaanka ben wijhumanga miraba saasala wala lilay ahlunaarka mana talfaxu may ba gubaase ey taxriqu may gubaase yani wujuhan wujuha ahli naari ahlunaarka wijiyaalshoa annaaru naar gubaas walhal hum yon kaalixuuna ilki jikaayaan fiha fi naari naarta dhatek ilka jikaayaan ilkoosho binaanka bahayaan alam takun admaay mahane aayaati aayaadkay mahane tutlaati laakriyaw calaykum sa ilahi erewa alam takun aayaati an aayaadkay mahane sa alla subxaana wataala ka golea dhowt tutla hiya aayaadkati laakriyaw calaykum korkin laakriyaw mahada jarne fed fakuntum isigna isingna mahane tukadibuna ku beniyaw biha aayaadka beniyaw ma hada jarne dadhamiyaha isingna adaabki salere mana alam takun mahane aayaati aayaadkay mahane tutla hiya aayaadkini la akriyaw calaykum korkin la akriyaw mahane oo fa kuntum isingna reed tukadibuna ku beniyawa fa kuntum isingna mahane biha aayaadka tukadibuna ku beniyaw ma hada jarne a ah, haytengo mana dadhamiyaha wali kuhelen onayo igaabay dadhamiya salngrewa ilaa gawlihi gawli tacaala ilahay goolsha inti lagu deeraaw ka meega labistum negaten fil lardi ardi fisha meega negaten cadada siniina min cadadi siniin siniyaala tiradooda meega negaten salingarewa ahlu naarki oo naarta ka jiraan yala warsadey manaha addunye marki haroogden meega haroogden alere ka meega labistum negaten fi lardi ardi dhadiya negaten cadada siniina min cadadi siniina siniyaala tiradooda eh siniyaala tiradooda meega negaten salere qaaluu may ka goolay ana ahlunaarki labisnaa niganay yawman maalinto iyo addunyo dhong haroogni aw bacla yawmin ama yoonko baclisha iyo haroogni seeraayan wa cadaabkio ka jiran yani xanuunshay iyo yani addunyadii dhon wali haroogi jiran hilmaamaya addunyo walba ma mahayne ling manaa cadaabka hooblan firi yoonko le haroogni addunyo mise yoonko baclishay le haroogni waay markaasa ilaahay subxaanahu wa watacaala may goolay fasal suaal anta mukhaadabaw suaal alcaadina hani wala tiriyaayen warsoy wa hani wala tiriyaayen hal warsaday wali haroogeen wal ogiya danga saasan layin maayin harasay maharoogne yong lay maharoogne fasal suaal anta alcaadina han wala tiriyaayen warsoy qaala allahu tacaala ilaahay may kagoolay in labistum ma labistum ising mahanigaan addunyo ilaa galiilan wal yar lay haroogdeen low anakum isin haatanga faylhayti kuntum isin haatan tacmaluna taclamuna ku og haataan addunye walyar yar lay aakhira hoblan filiwa laakin ogaatan asin faylhayti qaala taa qaala lahu tacaala ilahay may kagole in labestom ma labestom isin manegaan ilaa qaliilan wal yar lay negaateen aakhira hadi lan fili addunye wal yar lay sidiya cumro lan kasa sinka dheerado lan addunye kinka cumro dheeray naftis oob aakhira lan fili wal yar lay in labistum ma labistum isin managaan inta bimacna nafyi waay ilaa galilan wal yar laynagaatin low anakum isin kuntu ahaato fay lahayti taclamuna ku oghaata fay lahayti waay ini ogaatanga laakin saas fay lahayti ay afa xasibtum male yasana male mala yasen miyaw afa xasibtum malayten miya anaa unuba khalaqnaa inun abuurnay kum isin sing abuurniya ang mala yasena cabasan ciyaar siliya yani sing abuurniya ang waanakum isinba ilayna un unantikeba laa turjacuna lasinka nagne malayasena waa ku hegeg walasang nagayo mana ciyaarna masing abuurne inta sin abuurni ma ila aljana wa ima ila annaari xasuustilay kolkan aakhiradi la xasuusiyahay aayaadka aakhirada kuwarmaayan afa xasibtum malayasena anakum isinba khalaqnaa inun abuurnay kum isin sing abuurni cabasan iyaar sing abuurni ang malayasena ining malaytan iyaarna sing abuurne وanakum isinb laa turjacuna lagaane ilayna unantike laning nagaan jar majrukas ilaynata mutacaliku bima bacdah وanakum isinb ilayna unantike laa turjacuna lasing nagaane malaesena وaqaala lahu tacaala ilahay may ka goley alam yani mudhawaane liladina kuwii mudhawaane amanu alina warhumaayeen an takshaca ini khushucdo quluubhum quluubtooda khushucdo mudhawaane lidikri llahi ilahay hosiyay khushucdo wamaag in khushucdo nazala huwa maag hadegi min alxaqi xaq eh oo walaa yakunu yonhaan kaladiina kuwii oo kalen haan uutuu lisiyay alkitaaba kitaab lisi min qabl hordhaan kitaab lisi oo kalen haan oo fadaala dheeratay calayhim korkooda alamadu muddo dheeratidees fakasad injegday guluubhum guluubtooda injegdi wa kahiirun kuu badan oo minhum yo kumidana faasiguuna faasigiin nagadeen ahi alam yani madhawaane ama jaa makoyne oo kale kadhg o ana dalika kaas waktuhu wakti shay madhawaane alam yani madhawaane liladina kuwi madhawaane amanu alinaba rumaaye walbala rumaay ay rumaayen madhawaane an takshaca guluubum guluubtooda inay khushuucdo guluubti oo khushuucdo lidikri llahi ilahay hosiya in khushuucdo wama wali maaga in khushuucdo nazala huwa maaga degay min alxaqi haqe oo walaa yakunu yonghana kaladiina kuwi oo kale nghaano utu lusiyay alkitaaba kitaab lasi oo kale yongnagal min gablo dhaan kitaab lisi oo kali yongnagan oo fadaala dheeratay calayhim ala ladina ladinkaas oo kitaabka lisi korsho ka dheeratay alamadu muddo ka dheerati oo yani fakasaredi injegday guluubhum guluub ladina ladinkaas galbiyaalsho injegdi wa kahiirun in badan minhum min aladina ladinkaas kumid edno fasikuna faasikiinnagadeno daacad ilaahay kubeen saas oo kale nagan madhawaane oo khushuuc lisinkufahanyiy anas oo kale nagatengalining ilaahay ninkudigahay subxaana watacaala xasuusalan bahayi kolka mood la xasuusado wali mood kas daadiri la xasuusadiyo aayaadkan dhong kuwaramaaya masalan walaayaatu aayaat aayaadkaas oo alwaaridaat o arooreen fi lbaabi baabi dikri lmawti mood xasuusado shay baab shay arooreen aayaadki oo kasiiratun tii badan oo oh, macluumatun loogi waay waan ibni cumar waruwiya may luriy an ibni cumar radialahu taala canhuma cabdillaahi bin cumar may lakuriye qaala cabdullahi ninka gooli akada rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheegoobaday bimankibi fangalka iya gobadi faqaala huwa rasuulka may kagoolay sala allahu alayhi wasalam kun haw fi dunya addunya dhahdiya oo kala haaw ka anaka adoo gariiba musaafareeto oo kala haawa caabiru sabiilin jidguduba oo kala wa kana ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar may haadi radia allahu tacaala canhuma yagolo ibnu cumar inika golow ya haadi idaa amsayta hadii galbaysato falaa tantadir antaadan sugdoy asabaaxa waa baran sugdoy oo marki ad galbaysato bari waa marki baryo cibaado badan koyengerto markaas nafta ki jarto galabtirog dhibaato badan lakooy a idaa asbaxta hadii waa bariisaton falaa tantadir antan sugdoy almasa galabton sugdoy oo hadii waa bariisato waa bari ilahay kadeersiyon hadan galabta deerasay bari deerasay nisartoy cibaado lakooy tawbir lakooy wakud gaadoy min sixatika fiyawanta heshe ku gaadoy limaradika jirida lahantian gaadoy wa min xayaatika nolola heshe ku gaadoy limawtika geerida lahantian gaadoy inti ada noolo cibaado iyo nayo hiskan ziyaad inti adan dhiman hadi dhimata dhowti zaad male rawa wal addunya kasbatama rawa mayuray dikrulmot kila ba dikrulmot hamoodna hadid kolang nagahaymay bua mood kasu mana wa min xayaatika limawtika baabka waafoge rawa mayuray adidka albuaariy wuri waahi buaari imam lbuaari wuri wa canhu an ibni cumar radi allahu taala canhum ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay ma xaqu imriin of hab shay mahaan imrigaasoo muslimin muslime hab shay mahaan lah lilimri ofkana lahaadaw shay in shay shaygaas oo yusi dardaarma fi fi shay yabitu baryaw xaqman leh laylatayn lamamin barigaraw ilaa wawasiyatu wasiyat limri of kusuge wasaa'ibis maktubatun tilaonyaw ay lafaahi maktubatun tilabtugile hadas cindahu cinda limri ofka agdislakabtugile hadas mutafaqun alayh hadiskuna mutafaq wa hada lafdagan kan lafd lbukaari imam lbukaari lafdi shay wa canhu can ibni cumar ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka gole maa xaqu imriin of xag mahaan imrigaasoo oo muslimin muslim e ay shay mahaan law lil imrii gofka leho shayun shay leh shaygaas oo yuusii dardaarmaw fi fi shay shayga fi shay dardaaramaw xagmang leh yabitu barigalaw xagmang le wa laylatayni lamamin isku barigala isku jiifadaw ilaa wa wasiyatu wasiyat limri wafku sige wasaaids maktubatun tila fardoelilah hadas cindahu cinda limri wafka abdisa ka fardoelilah hadas way hay markas maktubatun tila abtugideh maktubatun tila abtugileh hadas cindahu ind alumri oo dardaarti diyaarlay haato lan bahanyo mana lamamin isku bari galaman dardaarmaan hagmanglew ini diyaar haado lan bahanyo maya laa yadri mataa yaatihi lmawtu makuwargaba manti geeranko es kolkan diyaar haado oo geeridiis in diyaar haado oo wasaaidiis diyaar haato taasa xage wari rasuulka muttafaqun caleyh oo mood lang xasuusado la diyaar haado iyo xadiiska tusiyaay hada lafdagan kan e muslim bukaari xadiiskasi wuriye laakin lafdagan ay leh hada lafdo lafd lbukaari imaam lbukaari lafdi jay wa وaفi riوaayati لمsلم yabit baryaw ma xaqu imriin tilehgaada ma xaqu imriin gofak shay mahaan imrigaasoo muslimin law lilimrii imrig lahaadayo shayun shay lahaadaw yani shaygaasoo yusi huwa imri aga dardaarmaw fi fi shay dardaarmaw yabitu baryaw xagman leh halaatha layaalin waay oo dhay laylatayn mahayn taase kashalay halaatha layaalin layliyaalo sadee baryaw xagman leh ilaa wasaaid diyaar lahaada sumanaris ila wawasiyatuhu maktubat cinda dsmskan qala bn cmar cabdلlahi بn cmar oo xadiiskana wuri xadiiska ka camal falay may haaday may kagolay gaala bn cmar may kagolay mamarat mahamarna calaya ana korkay laylat layle mahamarna mundu waktil habilaaw samictu ana dheegi rasuul alahi sala الlahu alayه wasalam dheegi laa kubilaaw laylado korkay mahamarna qaala nabiy nabo kagolay dali kalgola kagoli laylado korkay mahamar ila wa cindi an agday may haate eray wasiyati dardaaranta iyo agday haati a yabitu baryaw halaata layaalin baryaw xagmang leh qaala bna cumar may ka goolay wa fi riwaayati limuslim yabitu halaata layaalin maanaa meelaseki shalay maanta kala sumid la yabitu laylatayn ya yabitu halaata layaalin muslim saasa dhikaw ilaa wawasiyatu maktubatun cindahu ind limri tilaabtuga ahadas a wasiyatu wasiyat limri maktubatun cindahu ind limri tilaabtuga ahadas qaala bna cumar meeray ma marat calaya korkay laylatun halamin korkay mamar منذ وktlaakbila samictu rasul اlah ana dheegi sala الlahu عalيه وasalam yago gaalan rasulka kagoolay dalika algool kagoolay ana dheegi lakubila ila wa cindi anagday wasiyati dardaartay lay haadasi a وan anasin radi alahu taala anhu baal anas may kagoolay hata الnabiyu sala الlahu عalyه وasalam ilahay rasulsha iya jiiday khuduudan jiidomiyaali iya jiidi faqaala nabiy naomay kagoolay hada kan alinsaanu insaanki waa hilmaan badneegi a wahada kan ajalhu ajal insaan insaanka ajalis waay fabaynama huwa insaanki ba kadalika alxaal kusugun yi id waktigaasa jaa may kooyey alkau jiidinti alagrabu dhawaaytiya kooyteeri rasuulka rawa lbuaariy buaariy adeskana weriyey an anasin radi alahu taala anu qaal anas may ka golay hada nabiyu sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulsas dadkulan fahma ya hataa yani jidka dhulkaan jijiiday wala tusiyaay mana hadda nabiy nabag ya jiidi sala allahu alayhi wasalam suduudan jiidimyaalo yar yar ya jiidi jiidin jiidin ya jiidi faqaala nabiy naw may kagolay reed marki jiidintaas jiidi xadiiska kan hadda gaabe kaas dambe shal shaldhiko doone hada kan dheeragan dhataki jar alinsaanu insaankii wer wahada kanna ajaluhu ajalulinsaani insaanka ajalisu fa baynama wakta ajalan manaha walaa jiidin oo murabac iya jiiday kalkun afargeesle iya jiidi tan sadan ware jiday oo fargeeslada may buaha yani ajali wer islan koobabti tan dhataga jarton insaanki usun insaanka waab dhataba kumood jiidinto kumood fadahay fa baynama huwa insaanki ba kadalika alxaali xaalkas kaase kasugunyi oo yani meeli ka jaro jiidintiyadaha tidhahdiya ka jaro moodsaasan koobabi id waktigaasa jaa may kooyay alkhau jiidin ya kadagaas oo alagrabu dhow yakoyti a rawa lbuaariy buaariy adiiskana weriyey waan ibni mascuudin radia alahu tacaala canhu qaala ibnu mascuud kana yani wa ibnu mascuud may ka goolay hada nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka ya jiiday hadan jiidin oo murabacan la afargeesiye ya jiidi jiidin oo afargeesiya iya rasuulka jiidi wa kitaabe qaar waa yani musabaraayana goraayan badin goraayan lakin kitaabe qaar ma goraayan hada nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sha yajidi hadan jiidin yajidi hadagaasoo murabacan la fargeeseeyey sida miiskan oo kala jiidin injiidi rasuulka fargeese wakada nabiyu nabaga jiiday hadan jiidow ya fil wasadi dhahdi jiidi kolka miiskan waa fargeese sidin oo kale ya hadan intaa gobda jiiday saan fulbi oo jiidinti meelika kahaytima gudbi mana dheertoo kaweli wakadba nabiy nabu jiiday hadan jiidow fi lwasadi dhahdi jiidi khaarijan haal khadagu suge baxsanyi minhu min almurabaci afargeesaga kubaxsanyi jiidinti kalku absii gudubta afargeesaga kubaxsanta wakadba nabiyu marki afargeesa sadin jiiday tona dhatiya sadin jiiday waan binaanka bi ya wakadba nabiyu nabag jiidi sala allahu alayhi wasalam hudatan jiidim jiidim yaala yar yar ya jiidi jiidim jiidim yar yar yajide ilaa haada kan yan jidi aladi adagaas ilaa hada lhadi jidintun yan jidi aladi khadagaas oo filwasadi dhaxdo barti ahaadi min janibihi janib lhadi hadki janib sha iya ku jidi hadkaasoo yani wa kay ha ala fi lwasadi dhahdahaadi min janibiya ku jidi aladi janibkaas oo filwasadi dhahdahaadi ya jidi ki dhato ka jaray oo dhato ka dadbanaay yaka gobday san jijiidi kolkon ama san jijiidi usuge jijiidi jiidin yaryarto iya jiid jiidi marki musawarka argdo markaasay filaada lahay korrey laakin surasaas kitaabay qaar ba qur'aan meel kufirsaas yani wa kay kolkon marki saasan jiidi ya tilmaamay rasuulka jiidintin haskisidan iyo alla ya dadkin tilmaamideed faqaala anabiyo naw ka golay sala allahu alayhi wasalam hada kan al insaanu weri kan dhatanka jaro jidinta dhatka jarto oo waan binaanka jarto insaanka iyo horto wa haada kan hakoobabay murabacan ena ajalhu ajal linsaaniyo insaanka ajalisu muxiidan haal ajalkaas koobabay bi insaani koobabay afarta gidha ku jar murabac dhatak insaanka dhataka jar waaha o qad axaadal ajalu ajalki koobabay bi insaaniya koobabay shakraawlay wa wahada kan aladi ki huwa ladiga khaarijun baxsana wareegin oo sidee kan kubaxsano binaanka jarono amalhu amalulinsaani insaanki yada dilshay insaanki mooda sidan koobabi yada dilshayna binaanka jar binaanka ka jaro oo jirintin lahariirto binaanka jarta usorto ajalaasma dhaafayo laakin yada dilshay binaankaas jar meel iska saabtumahay meel dheer eh liidun adeerase konton adeerase fartun adeerase sodon adeerase saley wahadihi tanti alkhudadu jidim jidimyaalkan ee yaryarna khudadaasoo asigaaru yaryarna alacraado yani waa kay acraad wa alacraad wa jiryaalki jiryaalkiis hakaderisaayen waxyaalihii oo cudur eh wali caaril eh hakadaderisaay walacraadu jiryaal waay jiridna hakaderisaas fokade tokale fokade sudu fain akdaa hadigafohu insaanki haada jiidantintan hadi gefto nahasha may gobadeeya hu insaanki haada kaan gobadaasu jiridin hadi kubadbaado taasaan kufokadaana taas hadi kubadbaado taasaan kufokadaana ajalima dhaafa rid wain akdaa hadi gefo hu insaanki haada kan gefoon nahasha may gobadeey hu insaanki haada kaan gobade hadan kan hoob dhaafa kaasasi gobade kaas hoob dhaaf kaas ma dhaafa jidinti amalsha binaankaafijare rawa lbukaariy bukaariy wa xadiiskan weriyey wa hadihi suuratuhu salemana وan ibni mascudin radi alahu taala an qaala ibna mascud may ka golay hadan nabiy sala الlahu alayه wasalam ilahay rasul sha jiidi hadan jiidow iya jiidi hadagaasoo murabacan la afargeeslayey afargeesa mansub iya jiidi wakada nabiy nabag hadana jiiday hadan jiidin kal iya jiidi filwasati dhahda dhahdiye dhaha bartanki hadana jiidinto jiidi hadkaasoo khaarijan yani khaarijan haal had kusuga ki baxsan e iya adkaas oo kaarijan hadi kal aa nabiy jiiday aan jiidin ya jiidi fil wasadi dhexbartanka murabacgi dhatisa jiidinto jiidi adkaas oo kaarijan minhu min almurabaci kubacsan binaanka ujar wakada nabiy nabag hadina jiiday khudaan jiidi miyaali jiidi khudadkaasoo sikaaran yar yar ya jiidi ilaa hada kan yan jiidi aladi kaasoo fil wasadi ilaa hada kan inti ka anjiidi aladi yani kaasoo fil wasadi dhaxdahaadi ya inti kaan jiidi way min janibihi ki dhatahaadiya jiide yani jiidin yar yar ya jiidi min janibihi janibil hadi hadigi dhinisheya ku jiidi aladi janibkaas oo fil wasadi dhahda ka jari kisugaa janibshe ku jiidi meeli oo yani dhataki kadadbanaaye oo qofki insaanki hay dhinisheen jiidi markaas markisaasn tilmaami ya faqaala nabiyuna o may ka goolay hada kan dadbineegin datka jaro murabagan datiska jar alinsaan insaanka binaadamki waay wahada kan koobabi kan ena afargesag ena jirintin afargesag ena ajal ajal linsaan insaanka ajaliso muciidan haal ajalkaas koobabay bi bilinsaani koobay o gadaxaad al ajalu ajalki koobabay bi bilinsaani koobabay sakraawlay wahada kan aladi kaasoo huwa aladiga khaarijun baxsan jirintin oo binaanka afargesa binaanka jarton amaluhu amalu linsaani insaanka iyada dilshay waay wahadihi tan ti alkhudadu jiidam jiidamyaalkan en khudadaasoo asigaaru yar yarna alacraado jiriyaalo waay oo binaadinka kadarisaas insaanka kadarisaas gurunto dhawaas meelo kuxanune meelo kujiride isbedel bedel jiriyaalo waay fain akhdaa hadii gefo u insaanki haadaa jiridin tan hadii gesto oo jiridinka dhiman nahasha yani wa kay may gobodeey bimacnaa akada gobodeeyu insaanki hada kaan gobode tan dembe gobodaase tan ti anakafokadahay kakahay maeliya taasa gobodaas wain akdaa hadi gefo hu insaanki gefo hada kan gefoon jirido kala gobotay gefi faisadi haddana nahasha may gobodeey hu insaanki hada haddana tooban kufaisadaan haddana saley maanaa ma dhaafaw ajalis ma dhaafaw rawaa ma yuriyay kolka mood xasuusadow sheeye rasuulkana baray sala allahu alay oo bini aadamka dhan wali qaab sheeyi ya rasulka dadkun suuraysi walan fahma rawaa may weriy adidka albukaariyo imam lbukaariya weri wahadi tan suuratu are an abi hurayrata lankindhika mana hadisa lang ishaarahay suuratu lere وan abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qala rasulka may ka golay badiru ladegdega bilacmaali camalyaalo soobon ladegdega sabcan qabla xusuli sabcin todoba hasalawkeed horteed todobal hadantin hasalna camal fayla ladegdega hal tantadiruna ma tantadiruna masugaasaan ilaa fakran fakirna malay sugaasaan munsiyan hilmaansiyaw aw ginan tanaadna malay tusiyaasaan ginagaasoo mudakiyan dadgoojiyaw aw maralan lay tusiyaa yani sugaasaan maralkaasoo mufsidan fisaadiyaw ow haraman waayelna malay sugaasaan munfidan agla tabiyaw ow mawtan lay sugaasaan mawtkaasoo mujizan dadajiyaw aw idajaala lay sugaasaan fa sharun fa huwa sharun waay fasharu gaaibin fahuwa dajaalka sharu gaaibin koomakon shar badan wa yuntadaru lasugaw aw isaacata saacda laysacda qiyaama laysugaasa wasaacatu sacda qiyaaman adhaa ashadu ti daran waay waa maruti gareer badan waay fawaa may wuriy xadiidkan atirmidiyo imaam tirmidiya wuri waqala tirmidi may golay xadiidun hada xadiidun xadiidkaasoo xasanu darjadiisasanga can abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuula lahi sala allahu alay wasalam qala rasulka may golay baadiru lidegdega bilacmaali camalyaalo soo bondho degdega sabcan qabla xusuuli sabcin todobaha salawkeed horteed todobalaha dantin hasalna camal soo bondho degdega hal tantadiruna ma tantadiruna ma sugaasa ilaa fakran fakiirnimo lay sugaasa fakrigaas oo munsiyan dad hilmaansiyaa fakiirnimo oo dad hilmaansiyaas oo isin yani taasay sugaasan waay daacadii iyo cibaadadii dad hilmaansiyaas kolka inti taaslan deerna cibaado fayllalakooyaa camal soo bon horumarsada o ginan tanaadnamolay sugaasan mukiyan dadgoojiyaas tanaadnamo dadgoojiyaas o kibir dadkiridaas o cibaado laangaho yani waa kay nafta raaxoysoyle e taasa sugaasan ama toodi olay nagdaas ini fakiirma ini tanyaalna aw maralan ama jirilay sugaasan maralkaas oo mufsidan fasaadiya caqlo fasaadiyaayo hubno fasaadiya hubnaagi fasaadiyaayo caqlo fasaadiyo jiristaas lay sugaasan aw haraman ama waayelnimo lay sugaasan haramkaas oo munfidan cagli tabiyaw muzilan lilcaqli cagli zuuliyaw manaa munfidan tabiyaayo ey muzilan zuuliyaw lilcaqli wa wara'yi zuuliyaw oo haraman waayelnimo lay sugaasan munfidan ey muzilan lilcaqli caqli zuuliyaw wara'yi ra'yi zuuliyaw aw mawtan ama geeri lay sugaasan moodkaas oo mujhizan dedejiyaw manaa mood oo dedejiyaw kaasay sugaasan ey sariican degdeg eh aw dajaala ama dajaal lay sugaasa fa sharu gaaibin fahuwa dajaalka sharu gaaibin komagun ki in shar badan waayo oo yuntadaru lasugaw dajaalku sun yani qurba qiyaama yani qiyaama marki dhagaaba waktisaa beheey kalkun shar oo magun lang maguno shar badan ali sugaasan oo sugaasan yuntadaru lasugaw fahuwa sharu gaaibin komagun shar badan waayo oo yuntadaru lasugaw aw saacata saacda qiyaama lay sugaasa wsaacatu sacda kiyaamana adha aktaru ti daron yani afcalu tafdil min addahaai walmaraarati likusheni aktaru aafatan wa maraaratan wa wasaacatu sacda kiyaamiya addahaa ashadu daron yani wa amar waana gareer badan wa sacda kiyaamana saed sacdeedan daron o waana edan gareer badan wari rasuulka sala allahu alay wasalam kolkun xasuusada acmaalaas anti waktigaas landeerna todobadaas ol hadan hasalna camal fo soobon deg dega rasul sawama yura xadiska tirmidi imam tirmidiy weri ala tirmid mari xadisun hada xadisun way xadiskaas xasan dajisan wacanhu an abi hurairata radi taala anhu qala abi hurayra may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka golay agtirulu deg dega agtiru badiya dikra hadimi ladati macaan yaala ki dudum yahay xasuusis badiya yani huwa naba ma lijeede almawta geerin lijeede rawa ma yura xadidka tirmidi وaqala tirmidi may koray xadidun hada xadidun way xadidkaas oo xasanun darjidiis hasan e wacanhu an abi hurairata qaal abu hurayr may koray qaala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulki may koray aktiruu badiya dikra hadimi ladati macaan yaalaki dudum yahay xasuusis badiya way ey hadim bimacnaa qaadic way qaadic aladaadna macaan yaalo lay mana ki qaadac gahayoy macaanta gooyay addunyadii adafafadaas walrjijeladi dhonko widaayey kaasu sigi xasuusada mooda lanlijeedaysa rasuulka aksiruu badiya dikra hadimi ladati macan yaalaki oona gooyay xasuustis badiya yani huwa naba mainlijeede raab hazimka hazim mainlijeede almawta geerinlijeed geeru manatan wala gooyaso macanta gooyas rawa mayuray adiska tirmidi ogala tirmid mer adisun hada adisun adiskaso xasan darjiisa wacan ubay bni kacbin radi allahu taala an ubay binu kacb mayla kuriyey kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki mihaaday ida dahaba thuluth leyli leelka thuluskay hadi tabo daama nabiy nawogumaay faqaala nabiyu naumay kagole ya ayuha naasu dadaw kuwan ihow udkuru llaha ilaahay xasuusada ay ilaahay xasuusada waay may weli jaaad may koyta arad araajifato ti o jiljilaasiya koyti waay annafkat lula waha tatbacu haal rahaaso haa raajifadiyeede araadifatu tifaan galaasina rahaas yan anafkatu thaniya wa jaamaykoye almawtu geeri kohoyti bima fihi maca ma fihi fi lmawti mot fiice walay kasugnaadi maca shay lalgab ja almawtu mooda koy bima fihi maca ma fihi fi lmawti mot fiice walay kasugnaadi lalgab asa yani rasuulkeed gultan may gole ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiiy saxaabigoole ubay binu kacb ini an ugsiru badiya asalaata saliya badiya calayka korkorki saliya rasuul alaw ana salagaa badiya korkaa kisaliya fakam meega ajaclo wele lakada kin wele min salaati salaga meega kin wele qaala nabi naumay golay maashita walay fadaas gultan may ka golay arubaca afar meelood meelo waktigay kin wele waktigay dhong afar meelood marki langibi meelo kumide qaala nabi naumay golay maashita walay fadaas fain zidta hadi ad ziyaadido salagay ziyaadidoona fahuwa ziyaad masjidkasu ya khayrun laka kin khayr badan wa gultan may ka golay fa nisa kin wele mana faajcalu laka nisa nisya kin wele salaadayni sa kin welew oo wakt oo baaday dhong laba meelood meelo adikisaliye qaala nabiy naomay golay maashita wali fadaas fain sidta hadi ziyaado fahwa ay kano mazidka liziyaadi khayrun laka kin khayr badan gultaan may ka golay fathuluthaini oo baatay lama meelood sed meel marki langibi lama meelood adkisaliye kin walaw qaala nabiy naomay golay maashita wali fadaas fain sidta hadi ad kordhiid fahwa mazid kusigaya khayrun laka kin khayr badan gultaan may ka golay ajcalo wele laka adi kin wele salaati salaaday kuliha kuli salaati salaaday kuli shay kin wele qala nabiyuna umay ka golay sala allahu alayhi wasalam idan markaasoy tukfaa wal kaafiyey hamuka marudaa la kaafiyey wayukfaru laka adlahanka adlahanta lakin dhaafe dambuka lakin dhaafe sawaama yurey xadiidka tirmidiy waqala tirmidi may golay xadiisun hada xadiisun wa xadiiskaasoo xasanun derjidiis hasan eh wacan ubay ibni kacbin radia allahu taala anhu qaala ubay may ka golay kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ida dahab hadi tabo thulusu leyli leelka thulusi hadi tabo leelka thulusi afar saac oo kal marki iya gaama nabiy nabo gumaay faqaala nabiy nabo may kagole ya ayuha naasu dadaw kuan eho udkuru xasuusada allaha ilaahay xasuusada sa dadka eraay mana dadka xasuusiya raax raaxay jiifjiif iyo dunyama e aakhira xasuusada udkuru laha ilaahay xasuusada may waalijaad may koytay arraajifatu iya koyti si jiljilaasi iya koyti waay arraajifa annafkat lula afuufti ulu maana dadka dhon wali oo arada nooloba dhimadaayan malakmooda bunka afuufe walba nafley oo dhan dhimadaaya haddana maramaad afuufe walba guburka jari hadina afoofaya lamadaas sureed ilahay rasulshanin tilmaamay oo qiyaamagaa saa mood xasuusada ayuha naasu udkuru xasuusada allah ilahay xasuusada jaat raajifatu ti oo fa jiljilaasi yakoyti tatbacu haal rahaaso ha raadifadi ha raajifadeeda araadifatu ti faangalaasina rahaas annafatu thaniya tan lamaadma raadifad maylanjeed annafatu thaniya ja almawtu mooda koy bima fihi maca ma fihi mood dhahdis walihadi sakaraatulmood iyo shidi walihadi yakoy wa mood koy may wele kulu aatin qaribun lay walba kooya dhawin lay wal kooya lay kahisaab kooy yari rasuulka sala allahu alay wasalam dad badan an kooy isin saasa sinka kooy wal kooy lay kahisaaba jaal mawtu wal wal al waliba xaqiige ini kooya loogiya lacbire maadlo lakaabire foolba kooy sidoo dhay wanufika fi suuriya lafoofilayo yani ja lmot moodka koy bima fihi maa ma fihi fi lmot moodka dhadis wala kasugnaaday sakraatlmood ee lalagab iya koy ja lmot mooda koy bima fihi maa ma fihi fi lmot moodka fis wala kasugnaaday lalagab kultan may kagole ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo ini ana uksiru badiya markaas asalaata sali badi alayka korkalaki saliya fakameega ajcalu anan wele laka kin wele min salaati salaada mea kin welew qaala nabiy no may kagolay maashita walifadaas walifadaas isali kulton may kagolay arubuca kin wele farmeelood waktigay oo gaade farmeelood meelookin welew qaala nabiyn omay golay maashita wali fadaas fain zidta hadii ada ziyaadido fahuwa masjid kusuge khayrun laka adlahanta kin khayr badan kulton may kagolay fa nisfana yani nisa kin ziyaadiye nisa kin welew faajcalu laka nisa min salaati kin wel salagay may welay oo gaaday dhong lama meelood meelookin welew qaala nabiyn omay golay maashita wali fadaas fain zidta hadii ada ziyaadido fahuwa masjid kusuge khayrun laka adlahanta kin khayr badan ultu an may kagolay fa hulutain hulutain akin kin welaw faajcalu laka hulutain waktigay dhon sad meelood meel lama meelood ba adalay kisaliyaw qaala nab ahay waajibaadka hobla kutaba bacdish qaala nabiy na may kagolay maashita wali fadaas fa in sidta hadii ad kordhido saligay kordhid fahuwa mazid kusuga khayrun laka adlaanta kin khayr badan ultu an may kagolay jaclu welay laka adlaanta kin wela salaati salaate kin wela kulaha kula salaati salaate kulisha kin welaw qaala nabiy na may golay idan waktigaasoy tugfa ahay walkaafiye hamuka murugda dhonga lakaafiye oobsa lagaysaasan badiyaas murugda dhonga lakaafiye wayukfar wal dhaafe lakadlahanta dambuka dambiga lakin dhaafe rawaa ma mayuray xadiiska tirmidiy imam tirmidiy weri waqaala tirmidi may golay xadiiun hada xadiiun waay xadiiskaas oo xasanun darjidisaasan ista baabu istixbaabi lquburi lqubuuri babriyaalin ziyaaradooda sunanimadeedi anbaabay lirijaali binisbati lirijaali migla dilig nisbeeyo وama وbab ma aladi an baaba yaqul zaail lanka zaailka huma kagoola bab istcbاab ziyaadat اqbul babriyaalabo ziyaaradiyo ziyaaradaas sunonimadi ayan baabay lirijaali binisbati lirijaali migladilinnisbay migl wahan ziyaaradayan sunongas وama وbab ma aladi an baaba yaqul zaail kano zaailka huma kagoola lanka hoob gabr gbortateed wali kagoolo fadi mana oo do-aawa lan kubahanya miidkasan do-ayay haka xasuusday aakhira ka xasuusday وaan buraydaa radi alahu taala anu qaala burayd may kagolay qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkime kole kuntu an haadi nahaytuki reebi haadi kumisin siin kureebi can ziyaarati lquburi gabriyaalo ziyaaradooda heshee siin kureebi hordaan laakin hadda fazuru ziyaaradaha qubuurti ziyaarada awamayura adeska muslim imam muslim uri qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkime kole kuntu an haadi nahaytu ini an reebay kumisin siin kureebi e haadi can ziyaarati lquburi gabriyaalo ziyaaradooda heshoo siin kureebi hade fazuru ziyaarada ha guburtiyeede alaana ziyaarada wa amar kolka amru nadbu yani hadii amar koyo bacda nahyi amar hadi koy amarkaas amru nadbi lakum bare orlaan wal reebi sinku reebi alali hadi fe suubi ma aha suna waaya lili amarka suge hadii shay kowta dadlis amro shaygan sameeyi lero marka dembe la reebon nahyigaas may nagde nahyu taxriima nagde mana kowta hadi nahyiha hormari gidaalol fasi maaha sunu kuntu an hadi nahaytu kireebi kumising an ziyaarati lquburi gabriyaal ziyaaradooda sheesin kureebi nahiya hormari ordhaan laakin rasulka marki da mere fazuru alana fazuru ziyaaradaha quborti ziyaaradaha kolku amrunad bu kolku dhang nahiya hayti xaram hayti ziyaarada laakin gada loo fasaay fazuru sunuwa awama yurey adeska muslimun an aishata radi allahu taala anha qaalad aisha may ka goole kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may haday kulama kana laylatuha laylatu aisha aciisho laylidii xasaloob min rasuuli lahi inka layle xasaloob sala allahu alayhi wasalam yakruj huwa rasuulka bahay min aakhiri lail lailka akhirshee bahay ila lbaqici baqic lgargad yan bahay fayaqul nabiy naw marki gubuurtiseed ma iraaye wama yaqul zaailti asalaamu calaykum daara qoomi muminiin waaataakum ma tuucaduna gadan muwajalun wainaa insha allahu bikum laaxiqun allahuma ikfir li ahli lbaqic lgargadi seeraayo kana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulki may hadi kulama wakti kasta kana kana laylatuha xasala laylatuha laylatu caisha kanat tamiwa kulama kana kulama xasala xasalo laylatuha laylatu caisha caisha minshi xasalob min rasuulillahi sala lahu alayh wasalam anka layle xasalob yakruju nabiyu nabag bahay min akhiri leyl wa leilka akhir shee bahay ila lbaqici baqic lgargadiyan bahay baqic may leray maqabir lmadina wa madina gabriyaalshaw مقبرة أهل المdينة وay شرقي جنوب المسجد النبوي sl الله عليه وسلم مساجidka nabg sl الله عليه وسلم bari shee ku jare l barahi shee ku jare ah yani saas oo masaajidka marki oo yani waa ka masalan ba giblada sadanka aadan yi dhinigun oo kale oo dhinigun oo kale bara eh shee ku jar meelu meel ku dheerayn waad masaajidka ooba kubata yani laama wala dhatanka jare gaasiye kabacd gubortiba bilaawdaay mana kolka meelyeedahayka rasuulkan bahay idisa kutabay masaaidki yani wa kay ubuurtasan bahay kulama kana laylatuha kulama xasala laylatuha laylatuha aisha aisha layladi hasalo min min rasuuli lah inka layla minki noobadiya ladeeroob sala allahu alayhi wasalam yakruju nabiy nabag bahay min akhir leyli leilka akhirta hidaabadka kahay ila lbagici bagic lgargadiyan bahay magaabirti oo gaba asaarta kadugnahay meelan bahay fayaqulu nabiy nahu marki kubuurti korseedo meerahay aلsalaamu calaykum nabadgelinyo korkin aliyeel daara qawmin ya daara qawmin munaado oo xudifa minhu daawa asalaamu nabadgeliyo calaykum korkin aliyeel daara qawmin ya daara qawmin qoom daartisoy qoom kaasoo muminiina muminiin daartisoy seeraay wa aataamay kooyaykum isin maalasin kooy tuucaduna lasinyaboohay wa wali jari oo moodki ewa siinkooy kadan bara lasinyaboohay muajaluna antum muajaluna kula madalooyo ising hayten hani lising madalooyo mudul isingiri hayten asinkoy waina ununa saas oo kale insha allahu ilahay hadi doono laaxiguna ku helelaw bikum isinsin helelaw yana seray mana waatamay kooyay kumising assalaamu nabadgelyo calaykum korkin aliyal daara goomin ya daara goomin goom daartisoy oom kastoo muminiina muminiinta eho waatamay sinkooyay kumising mawa sinkooy mood iwalilmid eh tuucaduna lasinyob oxo jari kadan fi kadin bara lasinyob ohay muajaluna antum muajaluna kula madalo isin hayteen antum mubtada muajaluna kuli abro godonta jamlmudakar salim bu ahaa antum mubtada lakadari antum isim muajaluna kula madaloy haaten mudala singiliya sinkoyt mudadiisin ala deeriyo wainaun insha allahu ilahi hadi doon bikum isin obadinga laaxiguna sanhalel nunun isinga singa daba jarne sanhalelan wa allahuma ya allah wala yufir dhaaf liahli lbagici bagic lgadgad yani ahli ahli lbagic lgargas makaankan bakiculgargad dheeraw ihelshay oo mawoodiyaalkan e mawoodiyaalkan ilaahu dembisho dhaafsa ilahay rasuulka koln adkaartaas oo kale laafiya ri rawaa muslim muslim iya waxdii kuriyay salaamtaas mawoodiyaalka sala salaame kabacdi makfirin ilahay lantuga ilahu dembisho dhaafa lilay bes intaasu ziyaadaka koodum an buraydata radi allahu tacaala anhu qaala burayda may kagolay kaana nabiy nabag may haaday sala allahu alayhi wasalam yucalimu huwa nabag ini baraw ahaali hum asaxaabata asaabaga baraa idaa karaju markii bahayan ila magaabiri gabriyaalan bahaayan afaraay ay yaqulu ini kagolan ay yaqula gaailum kidi kagola ini kagol assalaamu nabadgelyo calaykum korkin alihel ahla diyaari ya ahla diyaari daariyale helkeediyo min almu'miniina mu'miniinta sin walmuslimiina muslimiinta wainaun insha allahu ilah hedi doono laaxikuna kuhaleelo bikum sin haleela as'alu ana ana su'ale allaha tacaala lana unin su'ale walakum isin ilahay alcaafiyataas in su'ale rawa muslim o muslim iyo waa deeskan wariyey waan buraydata radi allahu taala anhu qaala burayd may ka kagol kana nabiyu sala allahu alayh wasalam ilahi nabisha may haad yucalimuhu nabag ini baraaw haad hum asaxaabata saabta baraay idaa kharajuu hadii bahan ila lmagaabiri gabriyaalan bahanga faraay an yaqula gaailhum gaailul yani wa kay saxaabati asaaba kiidiyo kugoolo ini kugoolo faraay ya baraay lanki gubuuran bahaw sadhe yeelaay wa kana nabiy yucalimuhu nabag baraay hum asaxaabata baraay idaa watigi kharaju asaabta bahang ila lmagaabiri gabriyaalan bahang an yaqula ini kagool ya baraay gaailhum daail aصaabi asaabta askidiyo kagolow kagolo asalaamu nabadgeliyo alaykum korkin aliyeel ahla diyaariya ya ahla diyaari ahla diyaari munaado oo xudifa min xarfuni daail xarfunidih kadaraas ahla diyaariya ya ahla diyaari daariyaalkan oo gaboortan ehelkeediyo nabadgelinyani korki korkin aliyeel ahla daar oo min almu'miniina muminiin eh walmuslimiina muslimiin eh waina unun laaxiguna kuheleelaw insha allahu ilahi didoono bikum isinsan heleelaana unun isile gedaalkin kajar mudadaanoo dhamaysadaan wa lang hormar i langedalakjarle eno seray rasulka xasuusmooda xasuusada asal llaha asal anaan suaale allaha tacaala ilahay suaale lana on ilahay yani in suaale walakum isim sin suaale alcaafiyata caafimaad sin suaale asal llaha ilahay lana on alcaafiyata caafiye ni suaalaan walakum isin alcaafiyata ilahay sin warsadaan un isim ilahay na caafiyo bilahin oo caafi rawa muslim kalku ducaadasa akri jari rasul marki kubortala siyaarada walilijidoyo rawa muslim muslim ya yani waa kay weriyey وan iبni cabاsin رadi aلlahu taala anهuma qala بن cabas may ka gol mara rasuul الlahi sala الlahu عlaه وasalam ilahi rasul sha mari biguburin gabriyaaliya mari guburtaasoo bilmadinati fi lmadinati madina ka yaalan faaqbala الnabiy nabo gaabilay calayhim cala lgubur iya gaabil biwaji waji nabiy naba wejisela gaabili faqaala nabiy nabo may ka gol aلsalaamu عalaykum ya ahla lguburi sal aلsalaamu nabadgeliyo calaykum korkin aliyeel ya ahla lguburi gabriyaalka helkiisiyo yakfir llahu ala dhaafa lana una linin dhaaf walakum isin alisin dhaaf antum isin salafuna hanin hormariyetin wanaxnu ununa bilahari raadkin yaka sogongna rawa mayude xadiidka tirmidi ogala tirmid mere xadiun hada xadiun xadiidkaso xasanu an ibni cabaasin radi allahu taala canhuma qala ibnu cabaas cabdllahi bn cabaas may ka goolay mara rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay maray biguburin gabriyaaliya mari gubuurtaasoo bilmadinati fi lmadinati madina ka sugnaade faaqbala nabiy nabo gaabilay aleyhi malalka wori gabriyaalki korsho gaabili biwaji waji nabi nabo wejisakala toosi wejiga ka toosi faqaala nabiy nabo markaasa meeray assalaamu nabadgeliyo calaykum korkin aliyeel ya ahl alquburi gabriyaal ehelkiisiyo yakfir llahu ala dhaafa lana un alinin dhaaf alakum isin alisin dhaaf antum isin salafuna ahaanin oo hormariyatin wanaxnu nun bilathari raadkin iya kasugongna wa rawahu tirmidi waqaala xadiiun hasan hada xadiiun hasan wa bau karaahiyati tamani lmowti mood tamaniyaw shay kahashadiisiianbaabey bisababi lurin lur sabab shaylintamaniya lurkaasoo nazala luru degay bi bishasig degay walaa basa bitamani lmawt walaa basa basma leh bi bitamani lmawti mo tamaniya shay basma leh liofin liajli ofin liofi lfitnati liajli ofi lfitnati fitna koobsashada daraadeed fitnadaasoo fi diini diin fi jihaati baabu karaahiyati tamani lmawti mood tamaniya shay kahashadiisi ambaabay bisababi lurin lur sabab shaylintamani lurkaasoo nazala lur ku degay bihi bil yani bihi bishasi shasa ka degi dhib ka degi daraadiya moodun tamani faqiirnimo badatiyo jiro badatiyo moodun tamaniyo ilahu dile kahashadii anbaabay wa mal tamani korol yani waa kay saas wa hadii ad oo dhibtood tolankaas eedan dhibtood oo addunyadunba geb ahaanba yani ka dhibtoodo markaas walisrafadi walnisheena doon laakin geb ahaanba ilahu idilla tamaniyo fool dhimisha ifaylahatil er kahashadii anbaabay wa marla tamaniyina jartu haato walaa ba'sa baas ma leh bihi bitamani lmawti mowt tamaniyaw shay baas ma leh likawfi lfitnati liajli kawfi lfitnati fitno koobsashadeeda daraadiye fitnadaas oo fi diini diin fi shihaati hadii diinka ama koofidnaa welaton mowt tamanidi baas ma leh lilay mana waan abi hurayrata radi allahu taala canhu abi hurayra may la kuriyey ana rasuula lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay laa yatamanayana axadukum axadkin ay tamaniney almawta mowt ay tamaniney ima muxsinan in kana muxsinanki wanaag sameeyay hadii ay falacalahu lacala aad aadka maybudnya yasdaad ni ziyaasado oo camal suban ziyaasad wa ima musiyan wain kana musiyan umataki subiay hadii in falacalahu lacala aad aadkaas maymudnya yastactibu ini yani wa kay lacalahu lacala aad maymudnya yastactibu ini ony taobisheen oo mudunyi ilahay rilageli yastactibu rilageliyo ilahay rilku dalab ilah adiyakinagada iralaw متafق عlyh وhada lفd msلm lفd الbخarي aنa رasuul الlahi sala الlahu عalيه وsلم qala rasulka may ka golay laa yatamanayana axadkم axadkin ay tamaniney oo ay tamaniney almوta geeri ay tamaniney ima mحsinan in kana oo kale in kana huwa axadka adi aya mحsinan ki wanaag sameeyo hadi ay asalshe mana in kana hayt asalshe walhagaab ima mحsinan ler mحsinan kabaru kana oo maxdufe in iyo kanati kanati bedeljan mata salawali ima ima muxsinan in kana huwa aadka hadii muxsinanki wanaag sameeyay muxsinan camalahu camal shay ki wanaajiyay hadii addunya diroogi falacalaho lacala aad ahadkaas may mudunya yasdaadu ni ziyaadsado camal suuban ziyaadsado kalkun faidila ingatu nololo wa ima musiyan humaatakiisuubiyay hadii ayna insaanka falacalaho lacala aad ahadka may mudunya yastactibu ini tawbasheeno mudunyi yastactibu ini riligeliyo ilahay riligeliy ya mudunyiwa tawbasheeno reed ilahay riligeliyo mudunyi oo markas faidlenka jarto kalkun mood ay tamaninay wa ilahay waay kalkun tamaniyogaas mutafaqun aleyh wahada lafdan kan lafd lbuaari wafi riwaayati limuslim an abi hurairata radi allahu taala anhu an rasuuli lahi sala allahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka gooley laa yatamana axadukum axadkin ay tamaniney almawta mood ay tamaninay wa walaa yadcu ay tugnay bi bilmawti moodki ay tugnay min qabli an yatiya moodki kooyo hu axadkin kooy horteed may weli inahu shaniye idaa maata huwa insaanki hadi geeriyoodo inqadaa camaluhu camal axadi axadki sugaay camal shay gohe wainahu in alxaala wayshaana laa yazid lmumina mumin min kordhiya cumru cumru lmumin mumin cumri shay min kordhiya ilaa khayran khayrayn kordhiye wa fi riwaayatin limuslim can rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam an abi hurayrata radi alahu taala anhu an rasuuli lahi sala lahu ala slm qala rasulka may goray laa yatamana axadukum axadkin ay tamaniney almawta geeri ay tamaniney walaa yadcu ay tuugnay bi bilmawti ay tuugnay wa min qabli an yaatiya huwa moodka kooyo hu axadkin koy hortiye moodki intiusan koyna lang ay ay tuugnay ilah dil ay arnay ay tamaninay wa may weli inahu shaaniye idaa maata huwa axadki hadii onayaw dhimado inkadacmay gohe camalo camalo axadi axadki camal shee gohe hadii lanka dhimado camal shay kuhewa oo dhimashadii yani kheer malka kasbadaho lanka geeriyo camal shay meelaga dhamaade kolka inti nool faaidikin jartay camala kasbadaas ilahay dhawaadas wainahu in laada wainahu in alxaala washana laa yaziid ma kordhiya almumina mumin man kordhiya cumruhu cumru lmumin muminka cumri shay man kordhiya ilaa khayran lan kordhiye ay wainahu laa yaziid cumr cumro dheero cibaado lele faidi leer rasulka sala allahu alay salam may welay cumrigaas dheer lanka muminka cumrigaas dheer maylan kordhiye kheyrlan kordhiyeer waan anasin radi allahu tacaala sajuuda badiye cibaadi badiye markas ilahay aabudaay mumin booy fayleyla waan anasin radi allahu taala anhu gaala anas may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may ka golay laa yatamanayanna axadukum axadkin aymata ay tamaninay almawta geer ay tamaninay lilorin liajli lorin dhib daraadi ayn tamaninay a lurkaasoo asaaba huwa lurka asiibay huwa axadka asiibi fain kana laabuda hadii balan deegtoomana fain kana huwa aadka hadii faacilanki falaw iyo laabuda deegto injarna falyagul yaroy allahuma ya allah alehyo axyi noolay ni ani noolay ma kanat alxayaatu nolol anti beta hayr anti hayr badan li ani badan ata watawafa anta ilah ofsoy ni ani ofsoy ida kanat alwafatu ofsado kabadiyata hayr anti hayr badan li ani badan ata mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may golay laa yatamanayanna axadukum aadkin ay tamaninay almota geer ay tamaninay lilurin liajli lurin dhibaato daraadi an tamaninay lurkaaso asaaba lur asiibayhu aadka asiiba fain kana faacila fain kana hadi fain kana aad aadka hadi faacilanki falaw ay laabuda laakinan deegton injar unku meermaane falaayo ilahu idil eraw markaasay kaw o jazmo oo ilahu idil jileedi ma e yani falyagul yaro allahuma ya allahu aleho axyi anta ilahu noolayni ani noolay ma kanat alxayaatu nololo inti ta khayran ti khayr badan lian in khayr badan ata watawafa anta ilah ofsoy niani ofsoy ida kanat ilwafaatu ofsado inti ta khayran ti khayr badan lian si yaroy ayasmina mana ilah idila ernay wa si yaroy hobsung marman wa mutafakun aleyh hadiskana mutafak wa waan gays bin abi xazimin gays bin abi xazim may bal kuriyay gays lcashara yelan kasay casharat mubashiriinta al kuriyay ashara yani taabic lkabir wa casharat lmubashiriinta yo dhan al saas daraadiya gaysulcasharan kase qaala gees may ka goole dakalnaa galnay calaa khabaab binu aritin saxaabi liraan galnay radia allahu taala canhu nacuudu haal boogadaan hu khabaab boogadaan wal haal waa isgubay khabaab sabca kayaatin gubiyaalo todoba isgubi hanuunsiday todobgor isku gobod faqaala may ka golay khabaab ina asxaabanaa un asaabtana aladina asaabta soo salafuu tabeen hormareen malow taben walam tankus manuksamine hum yo manuksamin addunya addunya walba makunuksamin wa wainaa un asabnaa asiibnay ma wa asiibni laa najidu naxnu inin halaani lah limamaaga mawdican mawla inin halaani la turaabara maahin walawla ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nahaahuwa nabag reebay naa noo reebin an nadcuwa bilmawti geeri tuugana noo reebin hadafan wa la dacawtu bi bilmawti mooda tuugada fadiyeri uma atayna ansenayhu habaab maratan ukra fi maratin ukra tookado kaliya anseni walhalwa habaabni yabni dhisaayo xaaidan boodko dhisaw lahu lihabaab an sugnaadi faqaala habaab may ka goolay ina almuslima lanka muslimka e la yuajaru wal ajarsiye fi kuli shayin shay kas yalku ajarsiye wa shaygaas o yunfiq munfiq yunfiq huwa muslimka nafaqayahu shayga ilaa fi shayin laylinku ajarsiyaan shaygaas oo yajcalu huwa muslimka walahu shayga fi hada turaabi ardantan edhaadiya welaaw mutafakun caleyh hadiskana mutafak wa wahada lafda minkan lafd riwaayat lbuaari riwaayat lbuaari lafdisha waan kays ibni abi xazim qaala kays may ka golay dakalna cala khabaab ibni aris khabaab ibn arisin saxaabigi jaliilka hay radi allahu taala anu yan galn oo dadka on ya islaamka dhagow sheeg hormareen o yani eedna lang cadaab iya ka jari reer madin reer maka mahayns koln odoon ahaay dhibaato badan alanjeysat saididisa dhibaato badan anjeysati marki kalkan yani gadaalkan maalna laheley addunyo laheley lakasbadi iya kusheekoyahay habaab dakalna calaa habaabin mi arintingan galnialeymaana bes radia allahu taala anu nacudu halbogdan habaab min alciyaadati alkusheni bogdan jirna ireed bogdaani wakad igtawa walhaal kad igtawa huwa habaab isgubay sabca kayaasin gubidyaalo todoba en isgubi todobto todobgor iskagobadi min alkayi wahuwa ladcu ljuzi wa juska la asiibay jirid laka asiibi ni gori laka gobod isgubay yani kolka meel isku xanuunsanaay gori kaga gobod faqala khabaabun khabaab may ka gooley ina asxaabana un asaabtan aladina asaabta soo salafu dhagen asaabu rasuulan rijed malaw taben eri mana addunya kubehem walam tankus manuksa mine hum asaabtasoy addunya manuksa min eri mana addunya oo maal i hanti walban helne cibaado laysin kalgima in fi sabillahi jihaadanka jaran isku tabena geeriyoodan eri ajarsho kamil aakhira kahelaayan rid unun wainaa unagi gadaal marnina asabnaa asiibnay maa walya asiibnay walwin oo maale hante laa najidu naxnu unan helaana lahu lima maal mawdican meela dhika inan helaan ila turaab aralakaduuga maahin walbadan ahelniya ley mana walawlaa kolkun maalkin iyo dunyadun lakudhah baho faylahaytay ajarkan unun aakhira kamil hanona faylahaytisa ley walawlaa ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nahahuwa rasuulka reebay naa un horeebin hadafan an nadcuwa ininu tugno bilmawti geeri tugno noreebin adafanwa waabla dacawtu eri tugu fadi bi bilmawti tugu fadi ilahu idil ero fadi mana addunyada ilaacadiya mafadaayo ajarka ay oo nuqsaanay cibaadadii an hangalgimaayo yani sa ero fadiya lay mana laakin wal nooreebi mawt tuguda wal nooreebi maalushaahid mala bao karaayo saman mawda uma ataynaa seni mayl gees gees adlay ataynaa senayhu yani khabaaban seni maratan ukra fi maratin ukra tookodo kale wahuwa kadnaabnaha liyabni dhisaw haidan bood lah liabaab habaab bood un sugnaadi dhisadaw boodkasun sugnaadi suubsadaw mana faqaala habaabun habaab may ka gora ina almuslima lanka muslimke la yuajar huwa muslimka wal ajarsiya fi kuli shay shay kastao susuubi ajaralkuhel ajaralwalku ajarsiya wa shaygaaso yunfig huwa yani muslimka nafagayo hu shayga nafagayo waleeda dhiibuto aakiran hormar ajara kuhelaaseri ila fi shayin ajaran kuhelanima shaygaaso yajcalu huwa muslimka wela sheega fi hada turaabi aradan wela aradan walakds anase jaronkol inta kala jaralkole mutafakun aleyhi hadiskana mutafak wahada lafdan kanena lafdu riwaayat lbukaari bukaari riwaayadis lafdishe waay bawlwaraaci